looga hadlaa midkan hadda joogno baabulmubtada'i walkhabarina waa looga hadlaa baabulcalamina waa looga hadlaa baabu laa annaafiyati liljinsi wa fii baabi lmunaadaana waa looga hadlaa shan baabaa mufrad looga hadlaa shantaas mid walbaa isdilaax gaara ah ayuu mufradku leeyahay darsigii horaanna ku qaadanay shanta isdilaax in sha allahu su-aalaha beriya ayay ku jiraan adaa lagaa sugaa ama alsmu lmufradu isimka la kali yeelay falmuraadu kan loola jeedo bihi ism mufrada haahunaa halkan halkan waa baablicraab maa shay weeye laysa muhanan aan ahayn walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn walaa mulxaqan bihimaa mid oo jamac iyo muhano la haleeshiiyeyna aan ahayn walaa min alasmaa khamsata asmulkhamsanaan ka mid ahayn waxaa la yidhaha ism mfrada marka la joogo baab اcraab baabu baabu macrifati calaamaati اcraab maa laysa musanan waa waxaan musano ahayn walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn walaa mulxaqan bihimaa mid la haleeshiyey jamac ama la haleeshiyey musanana aan ahayn oon labada midna la haleeshiyey arki doonaa mulxaqaadda mulxaq bijamci mudakari saalim waxaa la yidhaahdaa shayga kelimada loo craabaa sidii jamcumudkarsaalin shuruuddii jamcumudkarsaalimna aan laga helin ah, sidii jamcumudkarsaalima loo craabaa mana laga helin shuruuddii mulxaqulmuanaana waxaa la yidhahdaa isimka sida muanii loo craabaa shuruuddii muanaana aan laga helin sidaasaa la yidhahdaa marka mufradku muanana maahan mulxaq muanana maahan jamac maahan jam mulaq jamacna maahan jamacna maahan mulaq jamacna maahan asmaa lkhamsana maaha isim mufrada marka kala qaad ma leh marka la joogo xaalatu rafca isim mufrade dhammaan waxaa lagu rafciya damu mudakar iyo muanas kala qaad ma leh karexaabku ka muuqana iyo midka lagu qadara kala qaad ma leh maalaayansarifkiisa iyo munsarifkiisu kala qaad ma leh baabkan marka la joogo baabu macrifati calaamaat اlcraab waxa weeyaan mar wuxuu joogaa xaalatu rafco mar waa xaalatu nasbo mar waa xaalatuljan isimka mufradka xaalatu rafca marka la joogo mufrad lama kala qaado ah, mufrad oo dhan damaa lagu rafciya mufrad ha kala qaade nin lagu ihahdo mufradka damada lagu rafciya waa keen waxaa tira mufrad lama kala qaado xaalatu rafcada mudakr iyo muanas labadaba damaa lagu rafciya icraabku midku ka muuqana iyo kan lagu qadara labadaba damaa lagu rafciya midna waa lagu qadara midna waa ka muuqana munsarifka iyo mansarifka labadaba damaa lagu rafciyaa kala qaad ma leh adleed xaalatu rafca marka la joogo mufrad kala qaad ma leh wuxuu ku yidhi sawaaun waxaa isku mid ah akaana noqoye almuraadu shayga loola jeedo bihi mufradka mudakaran mudakar ha noqdo milu muxamadin wa caliyin wa xamsata oo kale damaa lagu rafcina am kaana almuraadu kan loola jeedo bihi mufradka mu'anasan ha noqdo milu faaimata wa caaishata wa zaynaba dhan baa lagu rafcina kala qaad ma kan mudakerka mufradka mudakerka loola jeedo iyo mufradka muanaska labadoodaba dan baa lagu rafcina ma la kala qaaday wuxuu ku yidhi wasawaan waxaa kaloo isku mid ah akaanati damatu damadu noqotaye daahiratan mid muuqata kamaa fii naxwi xadara muxamadun fiir hadda muxamadun mfradkaas damaa lagu rafcina damaduna ka muuqata xadara ficlu maadi mabniyu calى اfatxi laa maxal lah min اlraab wa ficl maadi محمد فاعل حضر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في أقله waa ka muuqata وsاaفرت way sفرtay فاaطمة sاaفر فعل ماaض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وtاw علامة تميiث مبني على السكون لا محل له من الإعراب فاaطمة فاaعل sاaفرت مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاaهرة في أقله hada محمد waa مفرد faatimatu waa mufrad labadaba markii caamil rafciya ka hor maray damaa lagu rafciyo oo inuu rafcisan yahay calaamada lagu garana waa damo damaduna waa ka muuqataa labadaba midna waa mudakr midna waa muanas am kaana damadu ha noqoto muqadarata mid lagu qadara haddii damada xataa lagu qadarayo damaa lagu rafcina oo aysan muuqayn naxwo xadara waxaa yimid alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa iyo walqaadi qaadigii iyo waqi walaalkii fiiri hadda xadara waa ficil maadin alfataa waa faacil waa isim mufrada oo mudakara damaa lagu rafcina laakiin damadii waa lagu qadara walqaadina waa rafcisanya maxaa yeelay waxaa lagu cadfaa alfataa oo faacil wixii wax rafcisan lagu rafcana lagu cadfana waa la rafciya soo maa alqaadi marka hadda damaa lagu rafcina calaamatu rafciisu waa damu laakiin waa lagu qadara cilada diidaydana waa ial ah, waa iqal wa akii alfataay ku cadfanta waa marfuuc damaa lagu rafcina laakiin damadu muuqame maxaa yeele akii waa isim loo idaafeeye almutaqadim waxaa lagu qadaraa damadii ya-da iyo ak meesha u dhaay ah, ya-da ah, waxaan rabaa ya-da horteeda waa ak qada wey ya-da horteeda lagu qadara ya-da lafteeda lagu qadari ma ya-da xarafka ka horeeyo qada kaasaa lagu qadara ah, maxaa cilada loogu qadara waa maxay limunaasaba limunaasaba wanaxwu tazawajad way guursatay leyla gabadha laylo layraa wa nuxma gabadha nuxma layraa way guursatay hadda fiiri tazawaja waa ficil maadi mabniun cala alfatxi laa maxallo min alcraab wataw calaamatu ta'niif mabniyun cala sukuuni laa maxallo min alcraab leyla waa faacilu tazawaja waa rafcisan yahi waana mu'anaf icraabkana waa lagu qadara cilada lagu qadaraa waa maxay ism maqsuur waa tacadud nucma laylay ku cadfanta waa marfuuc damadii waa lagu qadaraa ciladu waa maxay waa tacadud waa ism maqsuura labaduba waxaa leedahay layla faacilu tazawaja marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu muqadaratn calى alif manaca min duhuurihaa atacadud wa nucma alwaaw xarf cadfin mabni cala fatxi laa maxala min اlraab nucma macduufu cala layla wاlmacduufu cala almarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadarat cala alalifi manaca min duhuurihaa atacaduf wuxuu ku yidhi faina mحamed wakadaa faaطima marfuucana labadaba waa la goday wa calaamatu rafcimaa godkooda calaamada lagu garanaa adamatu daahiratu waa damada ka muuqato wlfataa wa milu waxaa lamida layla iyo wa nucma marfuucaatu saddexdaba waa la goday wa calaamatu rafcihina godkooda calaamada lagu garanaa damatun muqadara waa dama lagu qadara cala alalifi manaca min duhuurihaa inay damadu muuqato waxaa diiday atacdiir suurtagalma maaha waalqaadi marfuucun waa la goday wa calaamatu rafcihi godkiisa calaamada lagu garanaa damatun waa damo muqadaratu lagu qadara cala alyaai maxaa diiday manaca waxaa diiday min duhuurihaa inay muuqato asiqalu culays wa aqii marfuuc weeye wa calaamatu rafci godkiisa calaamada lagu garana damatu muqadara waa damo lagu qadara calaa man xarafka qabla yaamutakalim yaamutakalimka xarafka ka horeeya lagu qadara maxaa udiiday inay ka muuqato manaca waxaa udiiday min duhuurihaa inay muuqato xarakatu munaasaba kaada waxaa saaran xaraka ya-da u munaasiba oo kasraa isi mufrada waa ka gudubnay damaa lagu rafciyaa mana la kala qaado isi mufrada ah, mudaker iyo muanas raabku miduu ka muuqana iyo mid lagu qadaraa munsarif iyo maalinsarinaba lamid ma la kala qaado amaa jamcu taksiiri jamcu taksiir jamcu taksiirna maxaan soo ogaanay damaa lagu rafciya wax kale laguma rafciyo asna waa lamid mufradku lamidii la kala qaadi ma midka ay ka muuqaydo damadu oo xarakadu ka muuqay iyo kan lagu qadara waa isku mid mudakerka midka ah iyo kan muanafka waa isku mid maalayansarifka midka ah iyo munsarifka waa isku mid ah, jamcu taksiir waa isku mid iyo ism mfrada waa isku mid marmaa lagu rafciyaa mana la kala qaado mudkr muanad mid craabku ka muuqana mid lagu qadara munsarif ma la ynصarif ma la kala qaado ma la kala qaado وamaa jamcu tagsiri jamcu tagsir falmuraadu ka loola jeeda bi jamcu tagsir maa lafdi weeye dalla ku tusay calaa akara wax ka badan min inayni laba oo lab ah aw inatayni ama laba dhadig ah maعa تغayurin isbedel la jirkiisna ku tusay تغayurkaasoo فيi siiqati mfradi mfradkiisa siiqadiisii ku sugnaaday jamcu tagsiir xadkiis waa kaas haddii lagu weydiyo lagu yidhaha jamcu tagsiirka xadkiisa sheeg ama daabidkiisa ama tacriifkiisa waxaa lahada maa dalla calaa aksara min inayni aw inatayn maca tagayurin fii siiqati mufradihi intaasaa lagaa rabaa macnahoodana waa inaad fahamtaan maxaa la yidhaahdaa jamcu tagsiir maa lafdi weeye dal la tusay calaa akara wax ka badan mitnayn laba oo lab ah oo mudakar ah laba mudakar aw isnatayn laba mucanaf oo dhadig maca tagayurin isbedel ayadoo uu jiro fii siiqati mufradin mufradka sidii loogu dhawaaqayo aa la bedela jamcu tagsiirka sidii mufradka loogu dhawaaqayo waa la bedela bedelidaas waa maxay lix qaabaa loo bedela lixdii ku baraa haddana waxbaba kama tegin jamcu tagsiirka mufradka siiqadiis waa in la bedelo laba calaamaad ku galanaa kelmadu inay jamcu tagsiir tahay horta waa inay ku tusaa wax laba ka badan ugu yaraan saddexay ku tusi hadday kelmaddu hal mid ku tusto ama ay laba ku tusto lama yidhaha jamcu tagsiir ah, wixii hal shay ku tusa waa mufrad soomaa hal shay wixii ku tusa maxaa leedahay mufrad wixii laba ku tusana musana laakiin jamcu tagsiir waxa ugu yar waa saddex waa saddex iyo ka badan saddex hadduu ku tuso toban hadduu ku tuso kun hadduu ku tuso jamcu tafsiir laakiin calaamad kalaa lagaa rabaa halkaas kaliya kuma filan calaamad ala waxay tahay mufradkii sidii loogu dhawaaqay waa in la bedelay oo uusan sidiisii ahayn labadaas markaad aragto jamcu tafsiir mufradkii qaabkii loogu dhawaaqay waa in la bedelay waana inuu laba ka badan ku tuso labadaas markaad isku darato oo kelmadda labadaas calaamaad ku aragto leeda jamcu tafsiir wa anwaacu tagayur isbedelka nucyaalkiisa anwaacda almawjuudatu laga helayo fii jamci taksiiri sittatu lix wey qaabka oo mufradka loo bedela marka la rabo inuu jamc noqdo lix nuuc wey mufradkiya la bedela waxaa la rabaa inuu jamc noqdo oo jamcu taksiir ah lix nuuca loo bedela lix nuuca loo bedela wa anwaacu tagayur isbedelka nuucyaalkiisa anwaacda almawjuudatu laga helayo fii jamci taksiiri sittatu lix wey alwal tagayurun isbedel bishakli shaqalku isbedelo laysa ayru laysa hayru shakli mawjuuda ma laysa ayru laysa hayru tagayuri shakli shaqal isbedelay wax aan ahayn mawjuudan laga heli maayo shaqalka keliyaha wax laga bedela laysa ayru laysa hayru tagayuri shakli shaqalka isbedelkiisa wax aan ahayn mawjuudan laga heli maayo mufradka shaqalkiisaa la bedela xarafna lagu darima xarafna laga jarima wadaalika misaalka naxwu asadun hal libaax wausdun libaaxyaal badan wausudun libaaxyaal badan siinta waana reebi kartaa waana godi kartaa labadaba kuu banaan inaad tidhahdo usudun iyo inaad tidhaahdo usdun labaduba kuu banaan weliba waxaa badan in labadaba la godo usudun aa badan usudun hadda fiiri usud xarafna laguma soo darin mfradkii mfradki horta wuxuu ahaa asadun uu ahaa usudun a jamc libaaxyaal badan wey hal xaraf laguma soo darin mfradka xuruuftiisa hal xarafna lagama jarin kani maxaa la sameeyey shaqalkiiya la bedel awal xarafka ugu horeeya iyo xarafka labaad labaduba waa farxisanaayeen asadun haddana maxaa la sameeyey a labadiiba waa la guday usudun ama waxaa la samaynaya kan koobaad alguda kan labaadna kan koobaad waa la goda kan labaadna sukuuna la saara waxaa la leeyahay usdun iiri namirun shabeel waa numurun shabeello badan namirun namirun waa hal shabeel waa mfrad hal miduu kutusa jamca la rabaa in laga dhigo xarafna lagu dari ma xarafna laga jari ma keliya shaqalkaa la bedela namirun nunku waa fadxisnaa miimtuna waa hoos dhigna waa kasrisnay marka jamc laga rabo nuunka iyo miimka labadaba damasa numunuun shabeello fara badan fa ina xuruufa almufradi uu ku yidhi mufradka xuruuftiisii iyo waljamci jamaca xuruuftoodii fii haadayni lmiisaalayni labadan miisaal dhexdooda xaal xuruuftu ahaadeen mutaxidatun waa isku ah. mufradka iyo jamaca xuruuftii maanta waa isku mid wاlاktilaafu maxay isku khilaafeen mfradka iyo jamca wاlاkhtilaafu iskhilaafka bayna اlmfradi mfradka iyo wاljamci xaalu ahday iskhilaafka ka dhaxeeya inamaa wax kale maan huwa iskhilaafku fii shaklihaa waa shaqalkooda shaqalka bisa isku khilaafay asadun hal libaax usudun libaaxyaal badan namirun hal shabeel numurun shabeello badan aani nuuca labeeya tagayurun waa isbedel tagayurkeesoo haabitun ku sugnaada binaqsi nuqsaan laysa ayru laysa ayru taayuri laysa hayru tagayuri naqsi mawjuudan naqsi isbedelkiis wax aan ahayn laga heli maayo mufradkii waxaa la samayna xuruuftiisiiyaa qaar laga xadfaaba fiiri mufradkii xuruuftiisii aa qaar la xadfaa markii xuruufta qayb la xadfaa macnuu badana jamacuu noqona fiiri marka mfradka xuruftiisa qayb la xadfo ayaa macnuu badana jamcu noqona haddii xurufta la dhamaystirana hal midu kutusa naqsi kaliya wy naxw tuhamatun hal tuhmo qofkan hal tuhmaa lagu haysta ama qofku dilaya lagu haysta ama waxbuu xaday ama qaad inu cunaya lagu tuhsan yahay hal tuhmo wey hal mida un lagu haystaa laba tuhmo kuma jiro hal tuhmo u fiirso tuhamatun hal tuhmo tuhmatun waa la dhihi karaa ah, oo iyaduna banaanta luqada tuhma in la yidhaha iyo tuhama tuhamun fiiri tuhamun tuhmooyin badan hal mar maaha tuhmooyin badan almutuhma ah, dhowr dembiye almutuhma hal mid maaha tuhamun fiiri hadda marka tuhamun maxaa lagu sameeyey ee ta'dii u dambayda mufradka kaliyaha la jaro markaasay waxay noqotay jamc inay tusto وtukamatn tukamatn dacw shir waxaa qofka cuntada xoogaa iska badina ama waaba jiranayo calooshuu la-ay marka cuntadii caloosha inta ku hallowdo uu aaryadii meeshay gadaal u bixi jirtay horay usoo baxay afku ka soo saara aarya ur badan aaryada urta badan gadaal ina u baxdaa la calooshean aada u shaqaynay se waa ka badsha oo ku celceliyey marka aaryadii qurunka aheedee la raba inay gadaal u baxdo aa kor usoo baxay tukamatun alaa dacwashiir soo ma jeedin jamac hadday tahayna tuukamun tada kale iska goynaya tuukamun dacwashiiryaal badan waa jamacay noqoya tadaas kali mana laga goya fa anta adiga tajidu waad helaydaa aljamaca jamaci qad naqasa xaal uu nuqsaamiyey xarfan xaraf fii haadayni اlmiثaalayn labadan miثaal labadan miثaal jamci hal xarafuu mufradkii ka nuqsaamiyey marka xarف la نqsaamiya macnihii bato jamcna wahuwa xarفku waa tawtada wa baaqi xruuf xruufta inta kale xalaa xaali xaalkeeday ku sugan tahay bilmfradi mfradka ugu xaaliheed aلثالث isbedelka saddexaad oo jamc lagu gaaro mfrad mfradkii wax laga bedela jamcu noqona تaqayurun waa isbedel bisiyaadati تaqayurkaasoo bisiyaadati ziyaada ku sugnaaday laysa ayru laysa غayru ziyaada ziyaado wax aan ahayn mawjuudan mid la hela maaha mfradkii xoogaa ayaa lagu siyaadina naxw sinwun laan geedka hal laana sinwun laan wa sinwaanun laamo badan waxaa la yidhi sinwaanun iyo qinwaanun mr mfradka iyo inta kale way kala duwan yihin laakiin jamacooda iyo muanahooda maxaa lagu kala garta sinwaanun qinwaanun waxaa lagu kala gartaa musano marka laba laan la rabo oo laba la rabo musano la rabo nuunta waa la kasriyaa tanwiintana waa laga ilaaliya qinwani aa la idhahda sinwani aa la idhahda jamc markii la rabo waa la tanwiiniyaa markaasaa sinwanun sinwanan i waa la tanwiinina markay musano tahayna kasro iyo bilaa tanwiinaad ku garanaysa sinwani aa la leeyahy laba laamo sinwanin haddii la yidhaahdo waa jamc sinwanan waa jamc marka mfradkiioo sinwun ahaa a waxaa lagu daray wow di gadaal maxaa looga daray alif iyo nuuna lagu daray musanahana xaad uga fahmey musanaha isaga lama tanwiiniyo kasraana saara saasaad ku fahmay markaas inuusan musana ahayn markaasaad fahmay musanaha isaga waxaa lagu yaqaan kasro iyo tanwiin la-aan hadduu jamc yahay maxaad ku garane tanwiinta ah. ah, tanwiintaad ku garane sinwan wa غayru sinwanin ah. waay marka hadda mfradkii waa sinun jamcii waxaa lagu daray alf iyo nun alf iyo nun yaa ila socdaysi horta kulmila socotaa zaydun fiili zaydun alif iyo nuun ku darno mudanu noqonaa zaydun annago waxba ka bedelin alif iyo ku darna zaydani sinwun haddii alif iyo lagu daro sinwanin sinwanin musani iyo maxaa kala garanaya jana ha hadday tanwiin saaran jamc waay ama ha nasbisanaado ama rafcisanaado ama ha jahnaado sinwaanin dhe sinwaanun dhe sinwaanan dhe waa jamc mar haddii tanwin saarantaha haye mufrad dhin musane hadday tahayna tanwiintaa laga ilaala nuuntana waa la kasbina sinwani aa laleeyahay sinwani laba laamadooda sinwani aa laleeyahay araabic isbedelka afraad oo mufradka lagu sameeyo mufradka isbedel lagu samaynaya si uu jamc u noqdo kan afraad taqayuru waa isbedel isbedelkaasoo fii shaklin shaqalka ahaaday maca naqsi nuqsaan ayadoo la jirto mufradkii horta shaqalka waxbaa laga bedelaa xuruuftiisiina waxbaa laga xadfaa markaasuu jamc noqona lafdigii mufradka ahaa afraadi xuruuftii oo lafdiga mfradka xuruuftii waxbaa laga xadfa waa la nuqsaamina shaqalkiina waa la bedela jamcu noqona marka labaa la isugu daraa waa shaqalkii oo la bedelo iyo xuruuftii oo wax laga jaro naxwu sariirin hal sariir wa suruurun sariiryaal badan wa kitaabin hal kitaab wa kutubun kutub badan wa axmar mid gaduudan ama mid cas wa xumrun kuwo badan oo gadgaduudan ama cascas adyada mid cad wabiid kuwa badanoo cad iriyaad sariirun waa hal sariir waa mufrad sururun sariir badan sariiryaal badan sururun maxaa ka maqan horta nuqsaantu halkayg waa jirtaa yadi labada rood u dhaxayda nuqsaantu waa taas shaqalkiina sariiru siinku waa fadxisnaa racda oo ku xigtaana waa kasirsaneed sururun laakiin siinkii iyo raadi koobaadba waa la damiya damaa la saara marka shaqalkii maxaa laga bedelay nuqsaanna waa la geliyey kitaabun kutub ir kutub maxaa horta ka nuqsaamay alifkii shaqalkiina kaabtu marka hore waa kasrisaneed hadda waa la damiyey taadu waa fatxisaneed waa la damiyey waa axmar mid gaduudan ama mid cas waa xumrun kuwa badanoo gaduudan ir mid axmar markaa jamcayda maxay leedahay xumhum miimka iska reeb xumhum lian yahdiya allaahu bika laan yahdiya allahu laamta iska fadhi haddaa rabtana waa kasri kartaabe eh sida cumdatulqaari bukhaariga sharxiisa ku taalla lian waa dhigi kartaa la'anna waa dhigi kartaa la'antaana badan laan yahdiya allaahu bika rajula waaxidan khayru laka min xumri nacami min xumri nacami marka fiiri ximaar ximaar waa dameer marka la jacina maxaa la yidhahdaa xumurun miimka la godaa xumurun kaanahum xumurun mustanfira qur-aanka la adeegsadaa kaanahum xumurun mustanfira xumurun miimka la godaa marka haddaad xumrun aragto mufradki muxuu noqonaa ximaar haddaad aragto xumruna mufradki muxuu noqonaa axmar axmar keliya maxay u kala duwan yihiin miimka oo la sukuuniyo iyo miimka la godo sodama la saaro intaasi kala duway midna waa jamcu ximaar midna waa jamcu axmar isku qalbina marka hadda xumrun mufradkii maxaa ka maqnoo la nuqsaamiyey hamsadii shaqalkiina waa la bedelay xaadu awal sukuuna saaran hadda damaa la saaray miimka awal fadxaa saaran hadda sukuuna la saaray wa abyad hal midoo cad oo mufrada biidun kuwa badanoo cadcad abyad biidun maxaa mufradkii maqan hamsadiyaa maqan صaxiix hamsadiyaa maqan shaqalka maxaa la bedelay bid bad awal sukuunasan hadda waa la kasbiyey ya-da awal waa fadxisanaan hadda waa la sukuumiyey alkhaamis nuuca shanaad oo isbedelka isbedelka nuuciisa shanaad mufradkiya waxaa la rabaa jamc in laga dhigo jamcu tagsiir qaabkan loo bedelo shanaad taqayuru waa isbedel taqayurkaasoo fii shakli shaqalka ku sugnaaday maca siyaadata iyadoo siyaada ku jirto mufradkii shaqalkiisiina waxbaa laga bedelaa xuruuftii mufradkana waa la siyaadina oo wax aan awal ka mid ahayna lagu soo dara naxwu sababun hal sabab wa asbaabun sababo badan wa badalun hal geesi wa abdaalun geesiyaal badan wa hindun gabadha hindaw keligeeda wa hunuudun hindooyin badan wa sabcun wasibaaqun dugaag fara badan wadiibun hal uubato ama hal yeey ama hal ey dibadeed wadi'aabun uubatooyin badan washujaacun hal ninoo geesiya washujcaanu niman badanoo geesiyaal fiiriya meesha sababun waa mufrad hal shay utusaa hal sababa jamci waxaan leenaha asbaab maxaa lagu soo siyaadiye horta hamsada iyo alif labadaasaa lagu siyaadiye wa badalun shaqalkiina waa la bedelay ilaa awal siinku waa fadxisanaa haddana waa la reebay soo ma jeedid waa baadaalun hal ninoo geesiya wa afdaalun geesiyaal badan maxaa lagu soo siyaadiyey hamso iyo alif hamso iyo alif shaqalkiina baadaalun baadu waa fadxisaneed haddana sukuuna la saaray wa hindun gabadha lahaa hindo wa huruudun hindooyin badan maxaa lagu soo siyaadiyey wowga shaqalkana haadu awal waa kasrisaneed haddana damaa la saaray nuuntu awal waa sukunsaneed haddana damaa la saaray waa sabcun dugaag sabc waxay dha bahalka duurka ku nooloo wax cuna oo qanaagta oo ah. aywa saas waay ha uubato waay dhurwaana maahan ogow iyo waraabe waraabe dhooda ku fasirayaan waa hmm. marka dugaag asaga fiiri waa magac jinsi waa ismu jinsi sabcu runtan waa ismu jinsi burwaadi waa soo gelaa shabeelki waa soo gelaa warabii waa soo gelaa libaaxi waxaa kolli marka la yidhahdo sabc waa bahalka bahalka duurka jooga wax cuna dhammaan waa magac ka dhaxeeya sabcun dugaal wa sibaacun dugaagyaal fara badan maxaa la siyaadiyey alifta xarakadii shaqalka mufridka maxaa la bedelay siinki awal waa fadxisanaa kasraa la saaray ba'dana waa fadxisaneed waa la god waxa weya waa godneed waa la fadxiye waa dhiibun uubato midkan wey dhiibun waa bahal eyga u egoo duurka joogo khatar ah xoolaha laaye dhurwaa maaha waraaba maaha waraabaha u qaadan shaqa umal kumaba ekaba ey iyo waxaa isku eg ey iyo miy iyo waraaba isku eg ma isku eg isku magacna maahan isku muuqaalna male bal kuntuta qawaamiista u laabo hadde maxay leedahay dibu diaab eeyo waxaad tidhahdaa uubatooyin badan ama uuley badan diaab maxaa la soo siyaadiyey alifka shaqalkiina dibun uu ahaa dibun diaab maxaa la bedelay hamsada shaqalkeedia la bedelay hamsadii awal sukuuna saarna hadda fadxa la saaray wa shujaacun hallin oo geesiya wa shujcaanu niman badan oo geesiyaal ah shujcaan maxaa la soo kordhiyey horta waxaa la soo kordhiyey nuunta nuunta balaan idhaahno nuunta aan idhaahno alifkii alifkii kale in lagu soo bedelay aan ka dhigayna waaya shaqalkii maxaa la bedelay shujaac jiimka shaqalkiisiyaa la bedelay awal fadxaa saarneed hadda waa la sukuni hmm. iyo caynka shaqalkiisiina waa la bedelay oo hadda awal aakhiru kelimuu haya hadda dhexduuba galay dhexduu galo awal aakiru kelimu ahaa awal caynka laguma xisaabtamo mar hadduu aakiru kelimada caamilkaa iskale asaadis isbedelka lixeeya isbedelka lixeeya kelmadii mufradkaahedaa la bedelaa markaasay jamac noqoneen asaadis taqayurun waa isbedel isbedelkoo fii shakli shaqalka ku sugnaaday maca siyaadati ayadoo siyaada la jirto naxw maca ziyaadati iyo wanaqsi jamiican xala dhayi saddexdii baa lagu samaynaa fiiri shaqalkii waa la bedelaa xaraf waa laga jaraa waxna waa lagu daraa soo ma jeedin asaadis tagayurun waa isbedel isbedelkoo fii shakli shaqalka aaday maca ziyaadati iyadoo siyaado la jirto iyo waa naqsi nuqsaan jamiican xala dhayi saddexdiiaa lasugu daraa shaqalkii waxbaa laga bedelaa xarafaan ku jirin waa lagu soo daraa xuruuftii ku jirta qaybaa la xagfaa soo ma jeedin de haddaad saacaddan hurido caawan ayaa ku hurday waay نحو kariimun kuramaa kariimun kuramaa kariimun nin wanaagsan kuramaa kuwa badan wanaagsan kariiman nin deeqsiya kuramaa niman badan oo deeqsiyaal wa raqiifun muufi ama kimis ama rooti wa ruqafaa iyo rooti badan ama mufo badan wa kaatibun hal qora wa kutaabun kuwa badan qora وamiir hal amiir وmaraa amiiryaal badan iiriya marka halkan iiriy kariimu kuramaa kuramaa horta maxaa la nuqsaamiyey yadi oo raada iyo miimka udhaxayday maxaa la soo siyaadiyey alif iyo hamso waaya shaqalkiina aan fiirino kariim fadxadaa saareed kaafta haddana waaba la goday ra'dana kasraa saareed haddana waa la fadxiyey waraqiif hal xaboo kimisa hal xaboo muufa hal xaboo rootiya waruqfaan dhe waruqfaan kimis badan ama muufa badan raqiif ruqfaan ruqfaan maxaa la soo siyaadiyey alif waa la gartay maxaal iyo nuunka maxaa la nuqsaamiyey ya-dii shaqalkiina maasha ra-dii iyo kaynkii labadaba waa la bedelay waa la bedelay wa kaatibun hal ninoo qoraay ah kaatibun wa kutaab kuwa badanoo wax qora kutaab maxaa la soo siyaadiyey taab maxaa horta waxaan rabaa maxaa la nuqsaamiyey kutaab alifkii kaabta ku xigaa la maqan maxaa la soo siyaadiyey ya ta ha isku dhigmina alifka dambe oo taada ka dambeeya la soo siyaadiyey shaqalkiina shaqalkiina kaabta awel waa fadxi sanad hadda damaa la saaray taaduna sax waa la bedelo awal kasanaa saareen waamiirun hal amiira umaraa amiiryaal badan amiirun umaraa maxaa la nuqsaamiyey yadii maxaa la soo siyaadiyey alif yo hamso xarakada maxaa la bedelay eh, waxaa la bedelay hamsada iyo miimka labadaba waa la bedelay labadaba waa la bedelay waaya ya rada rada waa kelmadda xarka u damba iska daaya kaas icraaba iska lahaa awalba ya kutaab ha صaxiix kutaab maxaa la soo siyaadiyey ta siyaada oo shadka ah maasha allah maasha allah ardadaas waa aada u fahamtay jazaakum اllahu khayr wa haadihi اanwaac nuucyaalkan firiya wa haadihi اanwaacu nuxyaalkan kulluhaa dhammaanteed takuunu waxay ahaanaysaa marfuucatan mid lagu goday bidamati dam waxaasoo dhan lix nuuc ayuu ku imaan karaa jamcu tagsiir soo maaha kala qaad male jamcu tagsiir dhammaantiis damaa lagu rafciya icraabku ha ka muuqdo ha lagu qadaro kala qaad male mudaker ha noqdo muanaf ha noqdo munsarif ha noqdo malaynsarif ha noqdo lama kala qaadin sida mufradkiiyo dama lagu rafciya وhذiه الأنواaع نوcyaalkan kulhaa dhammaanteed takuن waxay noqonaysaa marفuucata mid la goday bidmti dam lagu goday sawاء waxaa isku mid ah akاana الmuraadu waxaa loola jeedaa ahaaye min lفظi الjaمci jamca lafdigiisa mudakran naحو rijaal rag badan وa kutaabu kuwa badana wax qora am kaana الmuraadu kan loola jeedaa ha noqdo minhu lafdiga muؤanaثan naحو hunuudun hindooyin badan wazayaanibu zaynabyaal badan wasawaaun akaanat damatu damadu ha noqoto daahiratan mid ka muuqata kamaa fii hadi amila misaaladaa damadu waa ka muuqee ila waa saxiixaakiri rijaalun kutaabun hunuudun zayaanib waa ka wada muuqane kamaa fii hadi maila amila kamaa fii hadihi amilati am kaanat ha noqoto damadu muqadaratan mid lagu qadaraa kamaa fii naxwi sukaaraa kuwo badanoo marqaansan sakraan uu ahaa mufrad sakraan hal ninoo marqaansan hal ninoo marqaansan jamac ka dhig marka sukaara kuwa badanoo marqaansan wixii lagu sameeye baa laga raba lixdii nuuc nuuca lagu sameye hadhow soo fiirina wajarxa kuwa badan oo dhaawaca ah. hadda dhihi mayno rag dhaawaca ah. waxaan dhihi karnaa jarxa rag badan oo dhaawaca ah. waxaan dhihi karnaa jarxa dumar dhaawaca waxaan dhihi karnaa jarxa rag iyo dumar dhaawaca maxaa mfradkiya wuxuu ahaa jariix ah, wanaaba naqlan canhu duu faciilin naxwu fataatin aw fatan kaxiili ina maaligeed ugu tegi doontaan insha allah bi alla idin gaarsiiyo soo kobxdaan waxa weeyaan faciil ah. oo bimacnaa mafcuul ah mudakar iyo muanaf iskugu ah, ma kala laha qatiil bimacnaa maqtuuc jariix bimacnaa majruuc waa isku mid rag iyo dumar faciil bimacnaa mafcuul mar hadduu yahay rag iyo dumar siya loogu adeegsadaa jariix nin dhaawaca jariix gabar dhaawaca la leeyahy ma kala laha labadood waa iskugu mid marka laakiin sukaara waa rag oo mufradku wuxuu ahaa sakraan hal ninoo marqaansan sukaara kuwo badanoo marqaansan wa jarxaa jarxaa rag badan dad badanoo dhaawac iska dhe dad badanoo dhaawaca oo qarax ku dhacay jarxaa mufradku muxuu ahaa jariix u ahaa jariix u ahaa mufradku jariix uu ahaa wa naxwu cadaara gabdho badan oo bikaarooyin ah. ah cadraa ay ahayd mufradeen cadaara gabdho badan oo bikaarooyina wa xabaala gabdho badan oo uur leh xabaala mufradku wuxuu ahaa xubla gabar uur leh xubla a laba nuuc loo jamciy jamcu anusaalim marka laga dhigaa xublayaatun aa la yidhahda jamcu anusaalimka xublayaatun aa la yidhahda jamcu anusaalimka jamcu tagsiirkana xabaala aa la idhahda gabdho badanoo uurle xabaala xabaala mufradkii xubla uu ahaa hadda fiiri sukaara jarxa cadraa xabaala dhammaan markaad rafcinayda maxaad ku wada rafcinay jamcu tagsiirkaas dam laakiin damadii waa ku qadari ka muuqame waay taquul waxay leedahay qaama rijaalu rag badna ayaa istaageen wazayaabibu zaynabooyinkiyaa istaageen labada marka hadda maxaa lagu rafciyey damo damo ka muuqata waa ka muuqata damo soo aqama rijaalu wazayanibu fatajiduhumaa labadaas lafdi waxaad helaydaa marfuucayni xaala laba lagu rafciyey bidamati damo adaahirati ka muuqata wa taqulu waxaa leedahay xadara aljarxa kuwii ah ayaa yimaadeen walcabaara gabdhihii bikaarooyinka ayaa yimaadeen aad leeda fiiri xadara waa ficil maadi aljarxa waa faacil wاlcabaara waa ku cadfan tahay labadu waa rafcisan yihin aaw calaamatu rafcihi waa damo lagu qadarayo alifta cilada lagu qadara waa maxe atacadur fayakuunu wuxuu noqonaa kullu mid kastoo min aljarxa iyo walcadraa ka mid ah marfuucan ku lagu goday bidamatin muqadaratin dama lagu qadara cala alifi waxaa u diida inay ka muuqato manaca min duhuuriha atacadur tacadur adiiday suurtagal ma aha allahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaarak calى nabiyina mxamed